iska jiro culimada xun caqliyay ku cabireen casiisken kalaamkiis carshiga ka soo degay isku dhiiba culimada toosan cilmiga xambaarsan caqiiday noo dhigeen cadawina tuseen أصوات الخير للإنشاد تقدم iska jiira culimada xun caqliyay ku cabiireen casiiskeen kalaamkiisa arshiga ka soo degay carshiga ka soo degay iska jiira culimada xun iska jiira iska jiira culimada xun iska jira diintani dacniyaan iska jira culimada xun jihaadka durano iska jira culimada da'yarta lumiyan iska jira culimada fatwa dolar aqriyan iska jira culimada iska jira iska jira iska jiira culimada xun caqliyay ku caabireen casiiskeen kalaamkiisa carshiga ka soo degay caqliyay ku caabireen casiiskeen kalaamkiis carshiga ka soo degay iska jiira culimada xun iska jiira iska jiira culimada xun iska jiira iska jiira culimada xun iska jiira dastuurgaal fermeeyeen iska jiira culimada xun dulliyey dukusaadeen iska jiira culimada xun daargaalay ku shiireen iska jiira culimada xun diinta difaaca diideene iska xun iska jiira iska jiira iska jiraa culimada isku dhiiba culimada toosan cilmiga xambaarsan caaqidayna dhigeen cadaawehena tuuseen isku dhiiba culimada toosan cilmiga xambaarsan caaqidayna dhigeen cadaawehena tuuseen isku dhiiba culimada toosan isku dhiiba isku dhiiba culimada toosan isku dhiiba cadadawgee nala diileen isku dhiiba culimada toosan calooshe nala hirteen isku dhiiba culimada toosan cilmigood ma iibsan isku dhiiba culimada toosan colaadiyan cadowga isku dhiiba culimada toosan isku dhiiba isku dhiiba iskudiibaa culimada toosan cilmiga xambaarsan caqiiday noo dhigeen cadaawe na tuuseen isudhiiba culimada toosan iskudhiiba iskudhiiba culimada toosan iskudhiiba iska jiira culimada xun iska jiira iska jiira culimada xun iska jiira iskudhiiba culimada toosan isku dhiiba isku dhiiba culimada toosan isku dhiiba culimada toosan cilmiga xambaarsan caqiiday noo dhigeen cadaawe na tuuseen